بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته darsigan maanta waxaan isku dayayaa inaan mustaqbalka isku dayi karno inaan eegno iyo camalka laynooga baahanya inaynu qabanaa muxuu yihi alcaalam alislaami ama dunida muslimka isbedelle xoogan baa ka socda ummadda soomaaliyeedna waxay ka mid tahay caalamka islaamiga isbeddelku uu ka socdo waxaa laga yaabaa dhowr gooro hore inaan isku dayay bal inaan udarasi karno waxaa xalku yahay kii markuu bush alab oo xamar ka soo degay dersi duuban baan galoo la ydhaha ayna alxal kii markay wadaadadu bariga ku dagaalameenna darsiisna waxa uun ku saabsan oo la idhahdo ariiq ila alhadaf baan galay maxaakimtii islaamiga ahayd ee xamar markay duntay darsi ku saabsan mal makhraj aan isley waad odorosi karaysaan waxa jira baan galay maantana wadciga soo socda iyo siday u eg tahay isbeddelaa jira weli ummadda muslimkii su aashay ahayd malxal mal camal waa taagan tahay haddii aan rabno waxaynu qabanaynaa inaynu ka waranno iyo mustaqbalka soo socdae ummaddu sida u ekaan doono inaga aragtideenna ilaahay baa og subxaana wa tacaala haybka waxaynu u baahanay inaynu daraasayno altaariikha walxaadir markaasaynu waxaynu ku dhusi karnaa maxay noqon kartaa waxa soo socda sinaariyoga cusubi muxuu noqon doonaa waxaan isku dayayaa inaan bal sawir kooban ka bixiyo sida wax u socdaan iyo sida wax yihiin hadda markaan taa garanna baynu odhan karnaa xaggaynu wax ka qaban karnaa ama maxaynu qaban karnaa waa ra'yi ka mida uun aaraada dadka indhaindhaynaya bulshada muslimkaa ah iyo dhanka ay u socoto wadciga raahinka aynu iminka ku jirna waa natiijo ka dhalatay taariikhda waa natiijadii ka dhalatay acmaashii bini aadamku uu sameeyey gaal iyo muslimba wixii bini aadamku soo qabtay unbaa ilaahay ku abaalmariya ilaahay dadka ma dulmiyo in allaha laysa bidallaamin lilcabiid rabbi subxaanahu wa tacaala dad wanaag sameeyey dhib kuma abaalmariyo dad xumo sameeyeyna wanaag laguma abaalmariyo ee nolosha bini aadamku ay ku jiraan wa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waaqaca aynu hadda ku noolay dunidu qaab bay u dhisantay bacda alxuruub alcaalamiya dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay kadib dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay waxay sababeen maalan dagaalkii koowaad ee dunidu wuxuu dhammeeyey wixii la odhan jiray alkhilaafa alislaamiya dowla alcumaaniya waxaa ugu dambaysay dagaalkii koowaad ee dunida nataa'ijtii ka dhalatay waxay noqotay in dowladdaas ay dunida ka baxdo jamhuuriyadda turkiga la yidhaahdaa inay ka dhalato ka timaado reer galbeedku waxa uu kula dhaqmay dunida kale siiba dunida muslimka marxaladii koowaad marxala kasri alcidaami waalcunf ayuu aqoonyahanka ama istraatiijiga muslimka ee la yidhaahdo doctor cabdalla nafisi wuxuu leeyahay waxay ku bilaabeen marxalo loo yaqaano marxala kasri alcidaami waalcunf oo madficiyo rasaas madfac rasaas ummadda lagu lagu qabsado xoog baa lagu qabsaday caalam alislaami markii la qabsadayna waxaa la bilaabay marxalat tajzi'a ah qaybqaybin in la gobolo goboleeyo oo xariijimaha hadda dunida ka taagan waa nimankii xoogga badnaa ee dunida qabsaday xariijimihii ay dhigeen meeshay doonaanna way mariyeen meeshay doonaanna way ka weeciyeen caalam alislaami oo dhan waa la yswada suday qolaba gobol baa gobol yaroo kala raaciyay qabiilba inbaa meel lagaga daray dabeetana xariijimahaynu inimka naqaanaa la dhigay intaa kadib waxaa bilaabantay baa la yidhaha marxalatu taqriib inay soo saaraan duul muslimiinta ka mid ah oo afka gaalada iyo dhaqanka gaalada sugay dhaqankooda iyo diintoodana wax magarato ka ah jahli uu kaga sugan yahay dhaqankoodii iyo diintoodii dhaqanka dadka kale leeyin iyo afafkoodana gacanta si fiican u bartay oo iyaga ka amar qaadanaya sida ay wax u arkaan si u dhodhowna wax u arkayaba nolosha siday u qiimaynayaan ama siday u odorosayaan kama foga sida uu ninka reer galbeedkii u arkayo ama se uma u odorosayo dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey dunida inteeda badan waxaa ka teliyey dunida reer galbeed ama white man ninka la ydhaha ninka cad bariyo galbeed kale noqday markii dambana dhan isugu biyo shubtay maanta dunida waxay yidhaahdaan dowladaha xooga badan leh taladeeda ay ku socoto waa maraykan iyo eu e oo la laysku daro yurub iyo maraykan oo la laysku daro waxay yidhahdaan adduwal almarkaziya dunida inta kalena waxay idhaahdaan waa alatraaf dacallada duwalka markasigaa aragtidooda iyo siday wax u arkaan ayay dunidu ku dul wareegtaa inteeda badani waxaa jira waxay yidhaahdaan wasaa'il itaxakum qaabkay u maamulaan dunidatan iyaga intii tamartooda ah dunida rabbaa maamula subxaana wa tacaala laakiin iyagu itaalkoodiiyo xooggooda siday u maamulaan mar labaad haddaan ku noqonno aqoon-yahankaasi istraatiijiga ah brofesor cabdalla nafisi wuxuu leeyahay wasaa'il arbaca ayay dunida ku xukumaan afar shay baa keligood gacantooda ku jira ama inteeda ugu badan ay ku jiraan afartaa xadhig ayay dunida ka hogaamiyaan xadhigga koowaad waa silaax hubka dunida hubka ugu badan iyagaa soo saara warshadaha ugu waaweyne hubkana iyagaa leh suqa baac mushtare hubka ugu tirada badan lana iyagaa leh dani waxay ugu jirtaa in dunida dagaalla ka socdaan dunidoo wada nabadii faa'iido badan uguma jirto haddana maadaama iyagu hubka u hayaan waxay isku dayaan inay xukumaan goormaa la dagaalami karaa goormaase dagaalku dhammaanaya yaa guulaysanaya yaanse guulaysanaynin yaa hub la siinaya yaanse la siinaynin yaa hubka laga iibinaya ku dagaal dagaalgelaya yaa sberbaadka hubka laga haynayaayo dayaarado khaliya dabaabada aan shaqaynayn haysanaya dunidu qaabkay u dagaalanto inta ugu badan waxay isku dayeen inay gacanta ku hayaan xuduuddaa cidda kasoo gudubtana waxaa la isku dayay in la cunuqabateeyo ama la dilo ama aanay suurtogelin oo hubka chemicalkaa dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan hubka nuclearkaa dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan hubka caynkana lama ogola iyaguse way haysanayaan waayo iyagu aala biruuxi bay soo arkaan waa dadkii mas-uulka ahaa idinkuna waxaad tihiin hayru mas-uulkii marka alwisaaya calaykum waa in laydiin taliyaa inta garaadkiinu korayo qadiyada labaad ay dunida ku maamulaan waa masalada loo yaqaano alkhamaat the resources gacantooda waxaa ku jira labada khaamo ee ugu weyn dunida waa waxa shidaalka la yidhaahdo shidaalku waxaa gacanta ku haya hal shirkadoo weyn oo maraykanoo la kala burburiyey standard oyal shirkad la yidhahdaa jiray filler nin la yidhahdaa uu lahaan jiray oo dowladda maraykan ee u aragtay xooggeedu inuu xada dhaafay oo dowladdu lafaheedaba uga baqatay oo dabeetana maxkamadooda sare ay ku xukuntay in toddoba shirkadood laga dhigo dabeetana shirkadaha caalamiga aad ah hadda taqaanin waa the seven sisterska waxaa la yidhahdaa waa standard oo yaloo la kala jejabiyey the seven sisters shirkadaha loo yaqaano oo maraykanku leeyahay ayaa dunida shidaalka sahamiya oo soo saara oo rara oo suuq geeya oo safeeya dad kale shidaalka masalan carabtoo kale iyo wixii la halmaala waxay ka helaan inta la cuno inta barjedka dowladda ah xataa investmentku waa inuu xaggooda noqdaa qoladaas lacagta wixii dheeraada ah, iyaga agtooda waa in lagu invest gareeyaa shidaalka marka la yidhahdo dadku inta badan waxay u fahmaan kan lagu shuba un ungawaadhida inuu yahay maaha wuu ka badan yahay shidaalka in sideed iyo labaatan item oo dunida waxa ugu waaweynee la isticmaalaa baa laga soo saaraa waxa dunida daawo la sameeyo inta ugu badan shidaal baa laga soo saaraa waxa dhar la xidho polisters inta ugu badan shidaal baa laga soo saaraa waxa wax lagu nadiifiyo ama wax lagu maydho ama detergent iska la shidaal baa laga soo saaraa waxa fertilizer iska la ydhaha beeraha lagu shubo shidaal baa laga soo saaraa waxa pesticide iska la ydhaahda beeraha lagu buufiyo shidaal baa laga soo saaraa bal eh qalabkana hor yaalla hadda waxaa laga yaabaa caag iyo waxa kale inuu ka samaysan ama combyutarkan horteyda yaalla caagag iyo qoraaday waxaanu ka samaysan yahay dhan shidaal baa laga keenaa yani sideed iyo labaatana ay by productka ka badan shidaalka caadigae la yaqaano ninka shidaalka dunida gacanta ku hayaa macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalihii ugu badnaayee dunida iyo wax soo saarkeedii iyo resourcekeedii ayuu gacanta ku hayaa waa laga yaabaa maanta maraykan iyo kuwaasi shidaalka carabta inay ka maarmi karaan maadaama ay kii xajariga ha bilaabeen laakiin ma rabaan inay ka maarmaan oo dee duniday ugu taliyaan china shidaalku qaadanaya jaban shidaalka qaadanaysa iyo dunida technolojiga wadata waxay qaadanayso waa inu iyagu u taliyaan shayga afraad ay dunida ugu taliyaan waa waxa loo yaqaana asharciya duwaliya dunida waxay u sheegeen in united nation laga mid noqdo united nationna waxay idhaahdeen annagunbaa qaanuunkayagu ka socda vitogyaga socda iyaga nin ka mida hadlaya wuxuu leeyahy mujtamaca duwaligii wuxuu arkaa duwalkiinaasi ina maariqiin tihiin ama ka baxdeen xuduuddii bini aadamtinimada wixii dadka kale ka yimaada waa vito wixii masaalixdiisa ka hor yimaada waa vito wixii uu rabaana waa inay fulaan waa alqanuun duwali waxa la yidhaha ama sharciya duwaliya iyagu gacanta ugu jirtaa qodobka afraad ee ay dunida ku maamulaan waxa weeyaan athaqaafa waa waxaan media lagu tilmaamo dhammaantii hadduu t v yahay hadduu raadiyo yahay hadduu internet yahay hadduu jaraa'id yahay hadduu majalaad yahay hadduu filim yahay waxaas productka ugu badan ee dunidu ay dhegaysato ama daawato ama aragto iyaga soo saara waa waxa loo yaqaano jaamacaadka oo iyaga hogaamiya oo cultureka westranka ay dhigaan waa waxa loo yaqaano yacni saf baa warka waxay yidhaahdaan oo dhan alquwa annaacima awood aan namarna kuu geysanayn waxna kaaga tegayn bay yidhaahdaan waa alquwa annaacima waa lagu dili karaa iyadoo aan wax dhiiga kaa daadanin idan haddaad rabto dunida inaad eegto siday u socotaa waxaad u baahan tahay afartan qodobba inaad aragto waxa intaa la socda baynu leenahay oo dhanka kale ah haddaad quwada aragtay ma niqaati dacfina waa jira waxaan leenahay ninka cad iyo maraykan iyo iyo inta daba socota civilizationkoodii xadaaradooda declanation baa ku socda qimadii way gaadheenee foorarkay bilaabeen iyagu waxay ku dadaalayaan foorarku inaanu sloob noqon aad steve mid aada u dheereeya inaanu noqonin mid sidaasa inuu noqdo cala alaqal uruu socon kara kow waxaa burburay waxay u yaqaaneen valueska alqiyam alakhlaaq dunida waa dhoweyd surwaalka jiiniska iyo xorriyaddu isku macnay haayeen kokokoolaha iyo cadaaladdu isku aragti bay haayeen yacni waxaa loo arkayay umamka dunida xorriyadda ugu yeedhaya dadku inuu xor noqdo umamka dunida cadaaladda u hogaaminaya ee dadka ugu yeedhaya in cadaalad bini aadamtinimadu ku dhaqanto inuu yahay reer galbeedka ghaswu fikriya ay bashariyada ku sameeyeen waxaana loo arkayay inay maxay waxaasoo dhan iyagu hogaaminayaan haatanse aragtidii dunida ee masalada ku saabsanayd way isbedeshay dhacdooyin dhacay daraaddeed xabsigii abu qurayb lo odhan jiray iyo guantanamiya wixii ka dhacay iyo afghanistan iyo ciraaq wixii ka yimi waxay abuureen in bashariyada dunidu ay fahamto xoriyadiiyo cadaaladdu sidii la moodayay inaanay ahayn valueskii awal westranka loo haystay inuu valuega ilaaliyo alqiyam inuu ilaaliyo inaanay ahayn hubuut alqiyam baa yimi waxaa kaloo ku soo biiray dhaqaale burbur dunida yimi waa ogtiin shirikaadkii ugu waaweynaa dunida in badanoo ka mida inay kacday baanankii ugu waaweynaa dunidu inay kaceen maxaa la yidhaahdaa dowladihii waaweynaa sida maraykanka oo kale trillions dayna inuu ku jiro dhaqaalo burbur aada u culus baa dunida ka dhacay dhowrkii sannadoodee ugu dambeeyey ay suurtoobi weyday cajsiga duwalka ku jira dhaqaalahooda in la dabooli karo oo sanad walba dowladdu trillions dayna ay qaadanayso waxaa kaloo isbedelo dunidu ogaatay rumsfield iyo gruubkiisii markay wax weerarayeen waxay qaateen aragti odhanaysa hubka ugu badan iyo xoogga ugu badan aan ku garaacno meelahaynu weerarayno askari badan iyo inaan gelinin laakiin wax dhaqaaqa waa la waayaa inuu dhulka la siinnaa taasi waxay keensanaysaa bay leeyiin dunida inta kale inaynu farta ugu yeedhno iyana may suurtoobina cagsigay noqoto hubkii ugu badnaabaa la isticmaalay dhaqaalii ugu badnaabaa la isticmaalay afghanistan shan iyo afartan dowladood baa dagaalkeeda ka qayb galay hub wixii dunida la haye ee aan ahayn kuwa nuclearka iyo baabkaa lagu sheega aan ahayn baa lagu isticmaalay wa maca dalik waxaa caddaatay shucuubtu hadday musir tahay mu'minna tahay inaanay jabin waxa maanta ogolaadeen ama la raadcaynayaa daalibaan iyo gurubada la mida in lala galo heshiis iyo wadahadal in la sameeyo ama waxay gaadhay xad obama uu afkiisa ka yidhaahdo health carekaa iiga muhiimsan inaan dagaal kaloo cusub galo yacni qadaayadkii dhaqaalee daakhiliga ahaa healthcareka ayaa ka muhiimsan buu leeyahay inaan maanta dagaal kala qaado aragtiyahaasi waa aragtiya ay sheegayaan dadka aqoon-yahanada ee baabakan ku takhasusay laakiin taa macnaheedu ma aha inay gacantooda ka baxday qiyaadatulcaalam ma aha waa in declaration declarationuun bilaabmay macnaheedu ma aha in dunidu farahooda laga muroojiyo ay ka baxday still day have the power weli iyagaa talinaya maxaa xala ah markaa dhanka kale markaynu u kacno caalam alislaami duwalkii ka jiray waxay noqon waayeen duwal dadka qanciya shucuubtooda dowladda waxaa la yidhaahdo laba shay baa lagu qiimeeyaa waxay dhahdeen dowladaha waxaa lagu qiimeeyaa almashruuciya walinjaasaat bay yidhaahdaan dowladda waxa lagu qiimeeyaa inay sharci tahy inay qaanuuni tahy inay bulshadu u aragto inay dowladdeedii tahy dadku dadweynaha ay xukuntaa inay raalli ka yihiin oo u arkayaan waxay iyagu samaysteen inay tahay ka labaadee lagu qiimeeyaana waxa weeyaan baa la yidhaha alinjaazaat wixii ay fulisay ee horumar ku saabsan ee wadanka iyo istiqlaaliyadiisa inay ilaaliyaana ee ku saabsan taxqiiq alcadl اlijtimaaci bulshada inay si siman ula dhaqanto si siman u maamusho ee ku saabsiisan bulshadu qiyamka iyo diimaha iyo mabaadi'da ay haysato inay xifdiday waa injaasaadka dowladdu ay qabato marka dowlad kasta oo basharku uu qiimeynayo wuxuu ku qiimeeyaa mashruuciyadeeda inay dowladdani dowlad xaq u le tahay inay dadka maamusho iyo injaasaadkeeda caalamulislaami duwalka ka jiraana labadanba way adagtay inay ku doodaan inay ku doodaan bulshada raalli naga ahoona keentay oo ummaddaa waxaan wadale waa adagtay injaasaad ay sheegtaanna waa adagtay waddanka istiqraarkii siyaasiga ahaa cadaaladiisii ijtimaaciga ahayd horumarkiisii cid sheegata maanta oo caalamulislaami ka tirsanina way yartay haddii labadaa la arki waayona injaazaat ama development wax soo saar iyo horumarin dhab ah oo statistics ixsaayaat ay sugayaan oo ay dowladdu ku doodo oo soo bandhigto mid iyadu waa caadi bini aadamka tumuuxiisa yacni doonista bini aadamka lama buuxin karo dowladdan dunida laga cabanay ma jirto dowladd intay timaado dadku wada satisfied noqonayo laabtuxaad mayso laleeyay wixii aanu rabnay qabatay ma jirto oo dunuuxa basharka lama lama buuxin karo doorista bini aadamka laakiin hadday dowladdu haysato wax statistigisoo dhab ah mashaariicdii iyo horumarkii iyo wixii ay samaysay way ku doodi kartaa inay tahay maxay dowlad xaq u leh taasi waxay abuurtay kalsoonidii shacabku uu hayay dowladahooduna inay burburto weliba intaa waxaa la sii socota markii ay dowladihii caddayn kari waayeen inay dadku raalli ka noqdaan oo dowlo sifo sharciyo dadku u raalli kayo ku timi noqon kari waayeen ama injaasaadkoodii samayn kari waayeen wixii ay horumariyeen la arki kari waayey ee muranku batay waxay isku dayeen dowladuhu ama inay dadka been u sheegaan been ku harqiyaan aan jirin amase inay furaska iyaga lagu bedeli karay silmigaa si nabada in dowladda loo bedelo hadday wax qaban kari weydo inay joojiyaan amase inay diidaan in laga hadlo ama la tacbiiriyo waxqabado la-aantooda dabeetana waxay isku dayeen alxal ilamni ciddii xagga iyaga soo eegta ama naga hadasha jeelkaa leh irhaab weeyaan xukm lirhaab in la saaro muddaa lagu waday wadayo shucuubtii way kacday markay kacday wixii loo yaqaanay rabiic alcarabi iyo wixii la nooc ahaa baa dhacay laakiin iyana weli khuyuudu gacantooda kama bixin oo dibbay waxu inqilaabeen adowla alcamiiqa dibbay sanadna waa ka helayaan duwalkii khaarijiga ahaa tiyaaraadkii islaamiga ahaa badh ka midana cunfigay kusii ziyaadisay iyo inay wax walba gacanka hadal xal uga dhigaan waxa isweydiinta leh markaa waxay tahay maxaa xalaa mal camal maxaynu qabannaa haddii aynu dhe caalamku saasuu u yahay dowladihii muslimka ahaana saasay u egyihiin maxaa la qabanayaa shucuubta islaamiga ahi bini aadamka ay la mid yihiin marka waxyaabaha qaar laga eego saddex qadiyadood baa hortaalla ama dadku saddex nooc bay noqdeen nooc waa dad yaa'isiinah oo mutashaa'imiina ah, oo mustaslimiin lilwaaqica ah. dad quustay oo nolosha ru'ya sawdaa aragti madow ka leh nolosha iyo inaan waxba la bedeli karin iyo sidaa aynu nahay aynu aqbala leh wax kaloo la qaban karaa ma jirta buu ku leey maxaa la qaban karaa gaala isu tagtay muslim waxba noqon waa wadaadadii meel kale ka dhace waxba ma soo socdaan adduun waa madow aakhiraynu sugaynaa iyo aakhira zamaankii weeyaane ta saacadda la afuufayo ee ilaahay dadka janniyo naar u kala saarayo ha layska jooga bay taagan yihin kooxdaasi inta badan markay kula hadlaan waxay tirinayaan wixii hazaa'im dhacay inta goobooda la guuldaraystay inta meelooda la jabay inta meelooda wax ka dhaceen marka muslimka wuxuu ka arkaa oo qura meelaha annuqaad sawdaa meelihii la jabay cadowgana wuxuu ka arkaayo qura meelaha muruqiisa uu ka muuqdo iyo imkaanaadkiisa haa'ilkaa ah. labadaa markuu isku daray markaa xooggoodiina wuu arkay kuwan dacfigood iyo jabkoodiina wuu arkay labadaa markuu isu geeyeyna wuxuu mustaqbalka ka arkaa inaan waxba la samayn karin haddaad wardiyi karto iska wardi yaan wardigu ku dhaaf oo su-aalahay ku weydiinayaan waxa weeyaan hal min jadwa lima naquumu bihi waxan aynu wadno ma waxbaa ka dhalanaya ma waxaad arkaysaa juhuuddan iyo waxoogaagan aynu bixinayno inay wax yanfaca wax himaara wax midhaa inay keeni karayaan mar kastoo aynu beer yar beeraba tuufaanun baa ilaahay ku itixaamo uu marayaa bay leeyihin markaa quus bay taagan yihiin kooxdaasi gruubka labaad waa qolaan ku tilmaami kara alxaalimuun ama almutahawiruun waa qolaan odhan karo waaqaca ma arkaana way riyoonayaan day dreaming bay ku jiraan imkaanaadkiisa iyo awooddiisa ma eegayo si fiican umuu fahmin waaqacan ku hareeraysan si fiican umuu fahmin culumta sharciga ah si fiican umuu fahmin adawaadka iyo qaabka bulsho loo bedelo bini aadam loo bedelo waayo bini aadam haddaad rabto inaad bedesho ugu horreyn waxaad u baahan tahay alcilmi shaamil aqoon dhammaystiran oo ah waxaa jira waxaa jira haddaad si fiican u fahamto waxaad garan kartaa sinaariyooga ixtimaalaadka soo socdee nololeed aqoon baad u baahan tahay ah qaabka wax loo bedelo iyo waxay u baahan tahay waxaynu odhan karnaa gruubka kani waxay qaateen alqafsu ila almajhuul meel madow bay rabaan inay ku boodaan waxani wax la egta ma ahee aan ka diriro waxani wax la wadi kara ma ahee ama kuwaa cagsigooda oo waa maxay ilaahay awooddiisu muu ka warramaya iyo inuu ilaahay casiis yahay iyo inuu jabbaar yahay iyo inuu dunidu gacantiisa ku jirto iyo waa kaas wardiga aan badin ilaahay baa wax bedeliya mutawakil maaha tawakul buu aaminsan iyo tawakul ma aaminsana waxaa iskaga qasmay binaau lumma iyo binaau dawla waa laba kale nooca ummaddu hadday burburto dhismay u baahantahy dowladdu hadday burburtana dhismay u baahantahy ummada hadday jirto dowladd in la dhisaa waa wax fudud soomaaliya waxyaabahay u dhismi weyde waxaa ka mid ah dowladdii soomaaliyeed markii la burburiyay dowladda qura lama burburinayo ummaddaa lala burburiyey ummaddu waxay qiyam iyo dhaqan iyo aragti iyo wadaagaysoo dhan way baaba'day kuwa wax la rabaana dowladnimaduunbay ka waramayaan saa daraaddeed bay labaatan shir galeen oo xaafad xamara inta maamusha un mar kastaba ay ka soo baxdo yacnii ummada aan la heshiisiin aan dhaqankeeda la bedelin aan diinteeda wax laga qabanin aan akhlaaqiyaadkeeda wax laga qaban aan waxay ku midaysnayd dib loo noolayn inay laba ninoo cadowi wax ma wada yeeshaan haddaad tiraa niyo col baynuna waynu isdilaynaa laakiin shirkad baynu wada samaysanaynaa war waa caqligaa caadiga waxaanu aqbalaynin qabaa'il isdilaya iyo reere kala guura iyo dad isdilaya o kale dowlad baanu wada leenaha dowladda soomaaliyeed baana la idhaahdaa waxaan caqligu aqbali karin idan in ummad la sameeya ka horaysa inaad dowlad samaysatid dowladdu waa ashal maa takuun waa wax fudud mu'asasaatu dawla in la sameeyo wax thiyari badan iyo caqli badan u baahna laakiin haddaanay umadi jirin mu'asasaad dowladeed oo kasta samaysa ma soconayaan waayo ummaddu ma jirto haddaanay ummaddu jirinna wax ka sarreeya ma jirayaan idan gruubka labaadna waxaan u tilmaamayaa inay gruub xaalimiina yihiin gruubka saddexaad waxaan u arkayaa inay gruubka aragti saliima leeyihiin iyo daa'ifadatan waxay rumaysan yihiin dhib dunida inaanay iman ilaa inay xal leeday mooyaane mushkilad bini aadamka qabsato bilaa xali ma jiro waxay rumaysan yihiin taariikhda bini aadamku weligeed ba inay challenge ahayd weligeed bay ahayd maxay caqabaad iyo araaqil laakiin bini aadamku muxaawalaadka markuu sameeyo carqalad kasta waa laga gudbi karaa waxay rumaysan yihiin taarikhdii bini markaynu dib ugu noqonno waxaynu ognahay umam badan oo isbeddel sameeyey bale umamka qaarkood oo nin qura isbeddel ku sameeyey oo uma jirto ka dhigay haddaad taariikhdii nebiyada dib ugu noqoto iyo haddaad taarikhtii saalixiinta dib ugu noqoto iyo haddaad taarikhda halyeeyada dunidu ay tirsato xataa ayaan muslimka ahayn dib ugu noqoto waxaad arkaysaa waxa la yidhahdo impossible inaanu ka jirin mustaxiil waxa la yidhaahdo waaqicunaas inaanu ka jirin naas inuu yahay wax la bedeli karo waana wax taariikhdu shaahid ka tahay idan ya'si meesha ma yaallo waxase yaalla adawaadka wax lagu bedelayo in la raadceeyo gruubkani saddex shay bay rumaysan yihiin marka haddaan tilmaamo kow alamal iyo inaanu bini aadamku quusanin laba alcilmi shamil bilwaaqic wa biadawaat wa iyo eh, culumi sharciya intaba waxa uu wax ku bedelayo waxa uu bedelayo qaabka uu bedelayo intaba inuu aqoon fiican u leeyahy masalada saddexaadna waxa weeyaan masalat alcamal activity iyo shaqo inuu qabanayo inaad filosof noqonin falasafadu meel bay fadhiistaan dabeetana aragtiyay dunida kusoo kordhiyaan laakiin ambiyadu nooca maaha ambiyadu aragtiyo cusub iyo diimaa low soo dhiibo way sidaan lakiin waa dad camaliyiinah iyagaa wax qabanayay oo wax beddelayay waxaynu u baahanay markaa umam in la dhisaa it will take time waktay qaadanaysaa qof inaad isbeddel ku samaysaa wakti qaataa inaad bulsho isbeddel ku samaysaana waktay qaadataa isbeddelku labada dhinac dhinacu doonaba ha u socdo waxaan leenahay daaifadani kooxdani waa kooxda saddexaad kooxdani waxay aaminsan yihiin koow ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an maxaa ku xiga yujda bih ilahay wuxuu yidhi ammaanidiinna iyo yadidiiladiinna iyo inay iska riyootaan waxba iskuma bedelayaan tiinna iyo tahalulkitaabka toona baa ilaahay yidhi hadday wastranku riyoodaan na riyadoodu ma jirto hadduu muslimku riyoodana riyadiisu ma jirto laakiin maxaa isbeddelka sameeya man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay tilmaamay ugu horrayn markaa waxaan leenahay amalku horta yuu idinka dhimanin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay reer maka dhibeen intay dhibeen bay nolosha ku cidhidhiyeen oo saxaabadiisii tumeen oo garaaceen oo hortiisa ku tumeen oo waxba ka qaban kari waayey oo uu iskaga tegey magaalo daa'if la yidhaahduu qabtay daa'ifna taarikhda waxaynu ku naqaanaa iyana inay dib u soo celiyeen dib u soo garaaceen soo shiideen oo soo maageen oo uu ka soo noqday xadiidka bukhaari waa ka nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inuu siduu mahmuumka u ahaa lam yafiq yacni inaanu si fiicanba wax u kala garanin ilaa iyo isagoo maraya mooyaane xaggee qarnu thacaalib meel la yidhaahdo yacni markii xaggana laga saaray xaggaana laga soo saaray dhagaxa lagu soo eryaday waa iska dhaqaaqay socodkii uu socday anigoo qarnu thacaalib marayuun baan is arkay buu nabigu leeyay calayh isalaatu wasalaam xadiiska bukhaari wuxuu sheegaya in ilaahay malag u soo diray malakuljibaal buurahoo dhan malagga loo xil saaray baa loo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa la dooransiiyey malaga kani wuxuu yidhi waxaan u socdaa maanta inaan amarkaaga qaato daadmu nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam amarkaaga inaan qaato haddaad rabto reer maka akhshabaynkan baan ku daboolaya labada buurada hareeree ka xiga ayaa lagu daboolaya reer maka dambe la arki maayo halkaa kugu dhaafaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ku jawaabay bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbudu allaha waxda may buu nebigu yidhi waxaan rajaynayaa in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro duul maxay ilaahay keligii caabuda yacnii nebi maxamed iyadoo magaaladan laga saaro ta kale laga saaray oo noloshu caynkaa ku tahay muu quusanin quustu adigoo nooloo dhinta ya-sigu waa qof nooloo meyda nolosha gebigeeduba waa amal qofku hadduu nolosha amalka waayo waxbaad qaban kartaaba hadduu waayo wuu dhintay walidalik buu nebigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo dadku la nool yahay gaalada aad meel walba ka saartay ay tahay xataa iyaga hadduu u taag waayo inuu rajaynayo dhabarkooda in ilaahay uga soo bixiyo maxay man yacbud allaha waxda xaqiiqana way noqoto ilaahay baa dhabaradooda uga soo bixiya qurayshtaas iyo wixii la nooc ahaa ayay saxaabadu ka dhasheen kuwii dunidoo dhan labaatan iyo shan sano soddon sano waxaan konton sano gaadhin ayay dunida min spain ilaa iyo jayna agagaarkiisa inta ka dhexle gaadheen konton sano wax ka yar ayaa intaasoo dhan isbeddel lagu sameeyey waxlana marka hore ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim dalika biana allaha lam yakun muayira nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yuayiruu maa bianfusihim labadan aayadood waxay tilmaamayaan labada dhanba khayr haddaad ku sugantay inaan ilaahay khayrka kaa daadinin ilaa iyo takyiiru lanfus uu dhaca mooyaane shar haddaad ku sugan tahayna inaa inaan sharka laga bixin ilaa iyo maxay dhaco takhyiiri lanfus furaha bini aadamku waa caqaa'idda iyo wuxuu rumaysan iyo mabaadi'da maaha xoogga iyo dhaqaalaha iyo waxa ka baxsan maaha waa insaanka waxa laysku haystaa qofka bini aadamkaa weeyaan ka dhaqaalaha sameeya hubka sameeye midiya sameeye waxaan la sheegaya o dhan sameeya in waxaan sameeya waa so simbol laakiin waxay u baahan tahay qofkan in la iswijgareeyo qofkan in la rogo siduu wax u arkayo si aan ahayn inuu wax u arko bini aadamka weeyaan waxay dunidu isku haysaa aayadda tani waxay tilmaamaysaa ama labadan ayadood waxay tilmaamayaan kow taqyiirku inuu mumkin yahay wax suurtagala inuu ka yahay bulshooyinka ama xagga xun ha u socoto ama xagga san ha u socotee taqyiirku waa mumkin wax joojin karaana ma jiraan intikaasaad in dib loo noqday in hore loo socdaa labaduba waa suurtagal aayaddu waxay sheegaysaa bulshooyinku inay kuraan iyo inay dib u noqdaan labaduba waa suurtagal aayaddu waxay sheegaysaa ilaahay inuu wax bedelaa inay ka ratibanto iyaduna afcaasha bini aadamku sida siday isu bedesho tagyiiri lanfuska marka dadku isbedelo nataa'ijtuna inay isbeddelsho idan waa in la helaa bulsho isbeddel raadinaysa oo waxyaabihii mekanisamkii ama aaliyaadkii wixii wax lagu bedelayeyna isku dayaysa oo ku hamiyaysa isbeddelku marka waa suluuk bashari waa dhaqan bini aadama ilaahayna subxaana wa tacaala wuu dhammaystiraa aayaddu waxay kaloo tilmaamaysaa isbeddelku aaxaadu naas inaanu ku saabsiisnayn ee maa biqowmin baa la yidhi ummaddu ku saabsan yihin ummadda haddii majoritigeeda dhan loo bedelo way iswada bedelaysaa minority group laakiin ummadda ma maamuli karo koox yari dadka ma afduubi karto laakiin majoritigu hadduu isbedelo aad isbeddel ku samayso way dhici kartaa ayuha alikhwa waxaynu leenahay markaa mal camal camalku waxa weeyaan baynu leenahay kow inaynu waaqaca aragno oo si fiican isu bedelno waajibaadku nabiyullaahi muusa ilaahay awaamir faray muuse waxaa la yidhi waxaad gashaa meesha loo yaqaano maxay beyt almaqdis udkhulu alard almuqadasata alatii kataba allaahu dhulka muqadaska ilaahay idiin qoray baa la yidhi gala waxaynu naqaanaa inay ku jawaabeen nimankii reer banu israa'iil ma gelayno dad dullinimada bartay oo aan si fiican u kobcin waxay dhahay annagu ma gelayno niman xoog waaweyn baa joogoo nimankaasi hadday ka baxaan waa gelaynaa haddayse ka bixi waayaan anagu iska joogaynaa laba nin baa taliyo waxay yidhahdeen wardaynu fulino ilaahay martiisoo gallo waa guulaysanaynaa waa la diiday waxay yidhahdeen muusow adiga iyo rabbigaa tagoo markaa meesha furataan ayaanu idinka daba imanaynaa markaasaanu soo gelaynaa nebi muuse cid baa la socotay isagaa joogay haaruun baa joogay yuushac binu nuun baa joogay reer banu israaiilna ilahay wuxuu tilmaamayaa a'ima inay ka mid ahaayeen dad ahlu iimaan oo yahduuna bilxaq wa bihi yacdiluun muuse muu odhanin waa reer banu israiil inay diideen inteenna tani aan ku tawsiino inteenna tani gruubkeennani aan ku dayno ee wuxuu yidhi ilaahu cid ma hayo in yar baan hayaan waxaa la yidhi arbaciin sana ayaa tiihi ku jiraysaa arbaciin sana tabaqadii way maratay meesha geli weyde tabaqa cusub oo la tarbiyeeyeyna way soo baxday taqyiirkii lagu sameeyey nabiyullaahi muusena intii taqyiirku socday buu dhacay ayuu dhintay wiilkii yaraabaa hogaamiyey ee yuushac bnu nuun ee xadiidkaaynu garanayno ee uu nebigu ku tilmaamay in cadceedda xataa loo joojiyey isaga baytulmaqdes furtay yacni qofku isbeddelka in yaroo dadi ma samayso ee waxaa sameeya marka la helo bulshadii loo baahnaa waxaynu u baahannahay markaa mal camal ilahay wuxuu leey waqul icmaluu maxaa ku xiga fasayara allahu acmalakum warasuula camal sameeya baa la yidhi camal sameeya wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa iimaan iyo camal saalixa haddii laydinka hela camalka saalixii mid fardiya baa jira iyo mid bulshadao dhan laga rabo isna camal saalix ah mid fardiyo salaad iyo soon iyo furuudal acyaanka ah iyo mid bulshadoo dhan laga rabo furuudulkifaayaatkiiya hadday ummaddu kaa ku kacdo ilaahay wuxuu u ballan qaaday inay waxa kan helayaan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu inay isbeddel raadiyeen laakiin ariiqu isbeddelku waa fududye haddaan qutaacu ariiqu ka helin laakiin ariiqa kan shayaaiin iyo qutaacu ariiq tiro badan oo dadka ka gooyaa jooga qutaacu dariiqaasi markay ku helaanna dadku wuu qaybsamaa qaybsankaasaa wuxuu keenaa qolo u aragta in meeshan la waday saddexdii kooxood aynu sheegayna waxay ka soo baxaan marka qutaacu dariiqa kani soo baxaan waxaynu u baahanay inaynu masaa'il si fiican u fahmno qur-aanku wuxuu inoo sheegay haddaad ariiqa saxa amarto marto isbeddelka ummaddu wakhtuu qaataa ama afraadda afraadda ilaahay qur-aankiisa wuxuu kaga warramayaa nebiye la dilay iyagoo ariiqii haya oo sidii wax isku bedelaya ku socda la laayay wuxuu kaloo qur-aanku ka nebiyo gaadhay meeshii u dambaysay qofku hadduu camalkii iyo iimaankii iyo ariiqii uu hayo wuu guulaystay natiijadana waa la gaadhayaa waa qasab inay timaado qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa koox ariiqa haysay oo la gubay suurat lburuuj ilahay muxuu kaga warramaya qutila asxaabi lkhduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud wahum cala ma yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud koox muslimiintii ka mid ah oo iimaankoodii iyo diintoodii haystay oo isbeddel raadcaynayay oo la gubay kooxdaa ilaahay wuxuu ku gabagabeeyey in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati maxay leeyihin lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar maxaa ku xiga dalika alfawz lkabiir ilahay wuxuu yidhi kuwaas liibaantii weynayd bay gaadheen waayo iimaankii iyo camalkii saalixaa bay hayeen ariiqii loo jeexay bay ku socdeen maca anna iyadoo dunida markay joogeen la gubay oo aanay nataa'ijtii iyagu gaadhin ilaahay wuxuu leeyahay maxay dalika alfawzu lkabiir qoladii jihaatantee guulaysatayna ilaahay muxuu yidhi fii suurati saf maxaa la yidhi hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin markii lasoo waday maxaa la yidhi tu'minuuna billahi warasuulihi wtujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum maxaa ku xiga waxaa la tilmaamay in dembigiinna iyo wixiinoo dhan la dhaafayo soo maaha jannaat iyo masaakin ayiba ay leeyihiin waxaasoo nimcaha aakhira marka heshaan waxaa la yidhi dalika alfawz caiim kii la gubay maxaa la yidhi dalika alfawz اlkabiir kanna maxaa la yidhi guulaystay dalika alfawz alcadiim inuu guulaystay maxaa sheegaya xagga dambe ilahay muxuu ka yidhi wأkhraa تuxibuunaha nasr min allahi wa fatxun qariib asalku waxa weeyaan qofka muslimkii inuu guulaysto uu gaadho ama dalika alfawz اlkabiir ama dalika alfawz اlcadiim inuu mid gaadho weeyaan okhra tuxibuunaha markaynu afraad ku xisaabtanno bulshadu isbeddel bay u baahantay waa inaynu bedelnaa ama afraadda ilahay biqadri camalik biqadri quwati biqadri aaqatik baa lagugu xisaabinaya qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebiyo guulaystay oo ku guulaystay nebi weliba waa guulaysto nebi fashilay isagu ma jiro laakiin waxaan ka warramayaa bimacna dunawi dowladnimadii iyo madaxnimadii iyo wixii gaadhay yaa ka mid ah daawuud iyo sulaymaan saxanka maaha waa golden ageka waxaa lagu tilmaama alcasri dahabi liban israa'iil sulaymaan ilaahay markuu ka warramaya waxaa lagu tilmaamay wawahabnaa lidaawuuda sulaymaana maxaa ku xiga nicma alcabdu inahu awaab sulaymaan waa guulaystay waa markii boqortooyadii la siiyey ee wax walba uu qabtay ee wax walba sidii loogu talagalay uu fuliyey ee dowlad weyn oo xooggan oo technology leh oo carshigii balqiis intay ka dhoofisay saba geysay maxay beyt almaqdis oo carshiga siday u dirtay technology aan maanta la gaadhin buu haystay yacni maanta dunida waxaa suurtagala codka iyo waxyaabaha la midka ah in millisecondiisa lagu diro socankaa maaha wax ilbirqsiya ka yar yacni inaad eh, telefoonka ku hadasho intaad telefoon qaadato mid kaleoo maraykanka jooga aad la hadashaa waxay qaadataa milliseconds wax ilbirqsi ka yar ayay qaadataa kugu maqla aad ka soo jawaabtaa marka codkaagiibaa inta la duuduubay la tuuray xagga kalaa laga qabtay wax milisecond ka yar nebi sulaymaan isaga technolojigiisu wuxuu ahaa kursi iska dhanbaa inta la duuduubo xagga laga tuuray xagga kale laga qabtay dabeetana wuu joogay dunidu maanta ma gaadhin yacni sababa ah laga qaaday muxuu wa qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab baa ilah yidhi wax kale laguma sifayn laynooma sheegin inuu malag ahaa inuu jin ahaa inuu insi ahaa faa'iide badan male noocuu ahaa waxa faa'iide leh waa maxay waxa lagu gaadhay waxa kani wuxuu yihi wixii lagu gaadhay muxuu ahaa wa qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab aqoon baa lagu gaadhaa ilaahay leeyahy aqoonyahanka kan ayaa wuxuu yidhi ana ayaan ku keenaya waa technology sulaymaankii waxaasoo dhan qabtay ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab waa fardi muslima guulaystay acmaashaa qabtay nebi kalea ilaahay qur-aanka kaga waramay wax laynooga sheegay ma jirto ilaa iyo inuu bukooday oo jiifsaday oo xanuunsaday oo sunnadu sheegaysa siddeed iyo toban sannadood inuu bukay oo laga tegay oo uu cidlo ku noolaaday isna maxaa qur-aanku yidhi ayuub ina wajadnaahu saabiran maxaa ku xiga nicma alcabdu inahu awaab daawud eh, ayuub waa nicma alcabdu inahu awaab sulaymaanna waa nicma alcabdu inahu awaab meesha adiga ilaahay kugu qiimayn maayo dowlad ma dhalisay ama dowladdii ma timi ama isbeddelkii ma dhalay adiga waxaa lagugu qiimaynayaa nolosha intii kaa hortimi timi waajibaadkii kaa saaraa maxaad ka samaysay dad baa waxay u haystaan waxaanad awoodi karin in ilaahay aakhira ku weydiinayo suurtagal maaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha soo qur-aankaba kaba mid ah wixii ilaahay ku siiyey unbuu ilaahay kugu takliifiyey inta aan gacantaada ku jirin laakiin macnaheedu maaha inaad fadhiyayso waa inaad waddo isbeddelkii wadid haddii isbeddelka aad wadid natiijada waa la gaadhaya waxaynu u baahanay markaa inaynu fahamno da'yarta waxaa in badan iskaga qaldantay markuu arkoo dhibta taagan iyo mushkiladda jirta iyo dacfiga kuwan haysta iyo caynka jira ayuu wuxuu rabaa qafsa booda weyn inta la boodo in xagga hore la dego isbeddel baa la rabaa laakiin waxa aad boodi kartaa waa cududaadu intay tay ayaad boodi kartaa adiga waxaa lagaa rabaa inaad hoos ka marin nicma alcabdu inahu awaab ayuub waa xanuunsaday waa dhibtooday waa sabray waa adkaystay ilahay wuxuu ku yidhi nicma alcabdu inahu awaab waa sifatu madxi sulaymaan waa maamulay balqiis iyo waxeediioo dhan buu dowladda islaamiga ku soo diray jin iyo insibaa ilaahay u sakhiray dunida intuu gaadhayo dhan buu diin gaadhsiiyey boqortooyo adag oo islaamiya oo cid walba ka hor tagtay buu sameeyey oo ilahay gacanta u geliyey isna ilaahay markuu ammaanayay muxuu ku yidhi nicma alcabdu inahu awaab labadii midna guulaystay midna dhintayna ilaahay wuxuu ku yidhi dalika alfawz alcadiim iyo maxay dalika alfawz alkabiir mid qaata waxa weya nolosha isbeddel baa laga rabaa waanad bedeli kartaa isbeddelkuna wuu imanaya laa maxaala laakiin waxaad ku dartaa adiguna inaad ama dalika alfawz alcadiim inaad ku dhacdo ama dalika alfawz alkabiir inaad ku dhacdo nicma alcabdu inahu awaab iyo nicma alcabdu inahu awaab inaad mid u noqoto haddaad guulaysato maxaa lagaa rabaa inaad qabato ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi nebi moxamed markuu shaqadii loogu talagalay oo dhan soo qabtay aayaadkii uu ibnu cabbaas lahaa geeridii nebigay sheegaysaa ilaahay muxuu ku yidhi ida jaءa nasru اllahi wاlfatxu wara'yta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi haddaad aragta ilaahay guushiisiiyo kuu timi iyo furashadiioo dhacday iyo dadkiioo diinta koox koox soo galay ood natiijadii gaadhayso maxaa lagaa rabaa inaad samayso yacni qofka muslimkii ma kibro cibaadada kama weynaado nolosha isbedelkaba kama rabo shaqada lagaa rabo haddaad guulaysatana waa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu haddaanad guulaysan shaqada lagaa rabaana waa fasabbixu fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu weeyaan ilahi wuxuu yidhi badanaa nebi inta u dagaalamay oo maciise kuwa rabbi loo nisbeeyey la dagaal galeen oo qaatal iyo qutil labada qaraabo waa soo aroreen dagaalama oo caynkan ilaahay wuxuu leeyay famaa wahanuu wama stakaanuu lima asaaban fii sabiili illah wama dacfuu yacni waxaa la tilmaamay wahni kuma dhicin may niyo jabin yaa isiin may noqonoo dunidu may u arag meelaan waxba laga bedeli karin wixii sababay wixii asibay daraaddeed may niyad jabin wamaa dacfuu may taag darrayn baa ilaah yidhi waxay isku dayeen waxa awooda la siiyey inay isticmaalaan wama stakaanuu ismanay dhiibin baa ilaahay yidhi wallahu yuxibu saabiriin baa ilaahay ku gabagabayay maxaa kale qowlkii iyagoo lagu sifeeyey markaa waa duul la laayay sida aayaadku tilmaamaya ilahay wuxuu leeyay wamaa kana qawlahum ilaa an qaaluu maxay yidhaahdeen rabbana kfir lana dunuubana waisraafana fii amrina wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin waxay dareemeen dhibtan gaadhay iyo guushan ay hore u gaadhi waayeen inay iyaga ka timi dabeetana iyagaa dib isugu noqday oo waxay leeyihiin ilaahu dembiga iyaga dhaaf waxbaa qasmay de weeyaane ilaahu dembiga iyaga dhaaf iyo waisraafana fii amrina jidkana nagu sug wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilahay muxuu ugu jawaabay marka faataahum allahu hawaab اdunya waxusna hawaab اlaakhira wallahu yuxib اlmuxsiniin ayuha اlikhwa waxaan leenahay dunida inugu xeerani saasay u eg tahay innaga waxaa laynooga baahan yahay inaynu isbeddel samayno isbeddelkana qof iyo laba maahe waa inaynu bulshada bedelnaa dunidu intii hore way ka yarta way isaga dhowday isbeddelku isbeddel ballaadhan buu u baahan yahay waxaynu u baahanay inaynu dariiqan ku suganno waxaynu u baahanay inaynu fahmno taarikhdii bani aadamkee hore u tagtee nebiye iyo rusul iyo dad saalixiina iyo dad kaafiriinaba lahaa inay dunida isbeddel ka sameeyeen nebi maxamed keligii buu yimi soo maaha lacagna ma sidan ciidamana ma wadan keligii buu ahaa laakiin keligii baa gacantiisa ilaahay isbeddel ku sameeyey diintaa maanta la haysta intaa leeg isagaa sababay xataa fi lcusuur kan dambe maala yaya doctor yaxya yaxya risaaladiisa yaree culamada iyo nahdiga muxuu kaga warramaya ibnu badis buu ka warramaya algeria francisco muxuu ku talagalay francisco wuxuu ku talagalay algeria inuu ka dhigo gobol ka mid ah, france gobol ka mid ah algeria wuxuu ku talagalay inuu gobol ka ah ka dhigo boqol sannadood markuu haystay oo af carabi la ilowsiiyey oo gobol faransiiska ay noqdeen oo si toosa ah, ayaa boqolguuradii loo dabaaldegay boqolguuradii markii loo dabaaldegay waxay sheegeen islaam iyo luqo iyo waxaan oo dhan in laga takhallusay cabdilxamiid ibnu baadis ninka la yidhaahdo allahu naxariisto nin dhallinyaro oo cilmi bartay buu ahaa afar iyo labaatan jira xajkuu yimi madiiniyi maka meelaha kan nin kaloo dhallinyaro ah ayuu la kulmay oo isna ahlu cilmiya ibraahim albashiiri ninkii la odhan jiray bashiir alibraahiimi ayuu la kulmay waa la wada hadlay in waddankaa isbeddel laga sameeyo bashiir alibraahiimi wuxuu tilmaamayaa sagaashan habeen inay soo wada jeedeen habeenkasta bacda alcisha ay fadhiisan jireen ilaa iyo salaada subax laga gaadhayo sagaashan habeen ayay wuxooda wadeen oo fakerayeen qorayeen caqliga isugu geeyeen oo xifdiyeen ibnu badis culammadii meesha joogtuu la tashaday sheekh ka mida ah wuxuu tilmaamay war waxba madiina intaad fadhiisataa cilmi ha dhigine qabo oo sameey ibnu baadis waddankiisiibuu ku noqday caruur buu ka bilaabay caruur inuu wax u dhigo jiilka yaryar bal inuu soo saaro wakhti yar ayuu wuxuu gaadhsiiyey boqol iyo konton kun inay noqdaan dadku haya ibnu baadis toddoba sano kadib buu u yimi bashiir ilibrahimi isna shaqadii buu la bilaabay kacdoonka maqashaan ee france algeria dib u nooleeyay ee jihaadka galay ee milyan iyo barhka laga dilay ee soo celiye ka saaray faransiisku hal bilaabay oo casriga ka kama warramayo cusurtii qadiimkahay idan dunida isbeddelku waa suurtagal xumo iyo samaba waa la bedeli karaa laakiin wuxuu u baahan yahay inaad aqoontiisana leedahay jidkiisana hayso aqoontiisa inaad leedahay jidkiisana hayso amal rajadana aad qabto soomaalina waxay ka midtuun ummadda muslimiinta aynu ka warramayno nooc gaara maaha waxa haystaa wax ka gedisan dunida kale waxa haysta maaha haddaynu rabno inaynu isbeddel samayno markaa waa inaynu binaa ulumma samaynaa juhdina aynaan dib u dhiganin acmaashana aynu samaynaa qimadu markaa way isbedelaysaa sala allahu cala nabiyina moxamedi wala wa wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin يا